alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii salaasatu usuul baynu ku soo jiray waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonnaa hadalka sheikhu yidhi falama istaqara bilmadiinati umira bibaqiyati sharaa'ic alislaam markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sugnaaday oo degay madiina waxaa la amray umira bibaqiyati sharaa'ic alislaam sharaa'icdii islaamkee kale ayaa la amray axkaamtii sharciga ahayd ee kalea la amray caadigii maka uu joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ugu yeedhayay towxiidka iyo usuusha islaamka waxaanuu ka reebaayey shirkiga iyo gaalnimada ayuu ka reebayey kadibna salaaddaa lagu faral yeelay oo uu inoo soo sheegay sheikhu salaadaha shanta in lagu faral yeelay fii cahdi makka alisraa israa walmicraaj markuu dhacay in la faral yeelay axkaamta shareecada ee kala badankeeda waxaa lagu faral yeelay ama lagu sharciyeeyey madiina markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine u hijrooday madiine degay waxaa la amray sharaaicdii islaamkaee kale sida maxay mislu asalaati walsawmi walxaji waljihaadi waalaadaani walamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar gayri dalika min sharaa'ic alislaam sida sekada ayaa la amray waa sida sakadoo kale waa sida soonkaoo kale waa sida xajka waa sida jihaadka waa sida adaanka adaanka salaadda loo addimayaa ma jirin cahdigii maka madiina ayaa lagu sharciyey waxaana la yidhaahdaa adaan iyo ta'diin aadaan lama yidhaahdo hada khalat hamzadu maa medna oo lama jiidaayo waa adaan wa adaanu min allaahi aadaan haddii la waa jamcu udun udun oo dhegta ah baa aadaan lagu jamciyaa marka eedaan in la yidhaahdaa waa iska aadaanun waayo imaalo yar baa lagu sameeyey waa layra qablooy ya waxaa laga dhigay in imaalo yar lagu sameeya laga dhigay marka adaan baa la yidhahdaa ta'diinna waa la yidhahdaa walamar bilmacruuf wannahy can lmunkar iyo amarka dadka la amraayo wanaagga la amraayo wannahyi can ilmunkar iyo xumaanta reebista laga reebaayo munkarku waa wixii shareecadu diidda ayaa lahaa munkar kullu ma ankarat ishariicatu fahuwa munkar wax kastoo shareecadu ay diiddaa oo lagu reebay shareecadoo lagu diiday munkar buu noqonaya maa unkira fi shariica marka alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkarna waxaa lagu sharciyeeyey madiina lagu sharciyey waxaa loo jeedaa alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar sharaa'icda kale ku saabsan oo aan tawxiidka iyo shirkiga ku saabsanayn amaa in tawxiidka la amraa shirkigana dadka laga reebaa cahdigii makaba waa jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ugu yeedhaya tawxiid waxaanuu ka reebayaa shirkiga shirkigana waa ka reebiye atuu odhanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaaha ila allahu dhaha haddaad laa ilaha ila allahu tidhaahdaan waa liibaanaysaan waa reebayey shirkiga tawxiidkiiyo islaamnimadana waa amrayey ya cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah laakiin waxaa loo jeedaa alamru bilmacruuf annahy can ilmunkar sharaa'icda kale ku saabsan waxyaalaha muxaramaadka kale shareecada lagu xaaraantinimeeyey in dadka laga reebo iyo waxyaalaha markaa shareecada lagu waajibiyey in dadka la amro layaha sakada bixiya soonka la kaalaya xajka jihaadka adaanka alamru bilmacruuf annahy can lmunkar iyo sharaacida kaleba waa yahay sekada waxaa jira aayaad ku sugan suwarka makiga ah oo in xoolaha wax laga bixiyo tilmaamaya mithlu qowlihi tacaala wa aatuu xaqahu yowma xasaadih beerta markaa goosataan xaqeedii bixiya xaqii lagu lahaa ee ay ku lahaayeen dadka markaa baahani yowma xasaadihi maalintaa goosanaysaan wa kadalika qowluhu tacaala waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum marka ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan sekada madiina lagu faral yeelay waa tan markaa muqdurkeedu cayiman yahay oo nisaabiyada iyo markaa qadaro mucayana la yidhi waxaa ka bixiya afartankii adhiga ahaa neef bixiya shantii geela ahaa neef adhiga ka bixiya wahaakada lacagtii iyo dahabkii markay sakagoys noqdaan intaasay ku sakagooyaan masalan la yidhaahdo mi'atay dirham ayaa markaa lacagtu ku seko goysaa dahabkiina markaa cishruuna mihqaalan ayay markaa ku seko gooyaan afartan meelood u qaybiyo meel bixiya markaa taa nisaabada iyo muqdirada marka cayiman leh baa madiine lagu farar ama asalka in wax laga bixiyo xoolaha uu qofku markaa bukhliga iyo bakhaylnimadana iskaga ilaalinaayo masaakiintana uu wax siinayo taasi waxay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood wakhtigii makaba mashruuc bay ahayd aayadahanna waxaa lagu xambaarayaa cumuuman xoolihiinna wax ka bixiyaa saarayd iyadoon muqdir loo cayimin marka khiyaarkiisu qofku intuu doono bixinayo marka si ijmaala maka waa loogu faral yeelay laakiin tan mufasalka ah ee nisaabada leh ee muqdurka mucayankaa loo gooyey qadarka waajibkii waa intaas taasaa madiina lagu faral yeelay culammadii salafkana qaar ka mida ah saa waa laga soo wariyey oo cataa wuxuu tilmaamayaa zakadan hadda markaa la yaqaanee faralka ah inaan aayadahani ku saabsanayn taabiciinta qaarkood baa saa tilmaamay ahlucilmigii dambena qaarkood baa saa doortay waana sida ibnukasiirku tafsiirkiisa uu ku tilmaamaayo iyo mufasiriin kaleba ay sheegayaan shuraxda caqiidadan sharaxday halaasat lusuul qaarkoodna waa tilmaameen sidaasoo ibnu cuthaymiin ka mid yahay oo wuxuu odhanayaa wadaahiru kalaami almu'alifi raximah allahu ana azakaata furidat aslan wa tafsiilan fi lmadiina hadalka muallifka daahirkiisa waxaa ka muuqata in zakada asal ahaan iyo faahfaahin ahaan iyo tafsiil ahaanna mid walba in lagu faral yeelay madiina wadahaba bacdu ahli cilmi ila ana azakaata furidat awala fii makkata laakinaha lam tuqadar ansaabuha walam yuqadar ilwaajibu fiiha ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tageen zakada asal ahaan waxaa lagu faral yeelay maka gudaheedii ha yeeshee nisaabadeeda lama qadarin oo lama xadidin intaa markay gaadhaan baa yani markaa sakagoys u yahay qadarka waajibkee laga bixinayana lama xadidin qofka markaa inuu wax ka bixiyo uun xoolihiisa ayuunbaa saaray wa fi lmadiinati qudirat alansibaa'u wa qudira alwaajib madiine gudaheeda ayaa markaa yacni markaa lagu qadaray oo bimacnaa nisaabada iyo iyo qadarka waajibkaaba halkaasaa lagu xadiday intuu xooluhu ku saka gooyaan muqdurka se laga bixinayaa waa intii wastadalla haaulaa'i biannahu ja'at aayaatun tuujibu azakaata fii suuratin makiyatin mislu qowlihi tacaala fii suurati alancaam waatuu xaqahu yowma xasaadih wa mislu qowlihi tacaala waladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum calaa kulli xaal qowlkaasi kolle waa qowl quwadiisa leh waa waadix in la yidhaahdo aayadahani waa madani suwar makiyaba ha ku sugnaadeene iyadaa naqli loo haynin inay markaa madani yihiin ta noocaasa waxaa ku sugan bucdi waayo culammada qaarkood waxay tilmaameen suuraddu hadday makiye tahay in la yidhaahdo aayado ka mida ah madani ah waxay u baahan tahay wax caddeeya wa ilaa asalku waxay tahay inay wada maki tahay suurad maki ah way ku jiri karaan aayado madani ah laakiin ma daliil loo hel inay madani tahay oo naqli saxiixoo caddaynaya loo hel mise looma helin haddii loo helo naqli saxiixoo caddaynaya waa la qaadanaya oo la aqbalaya waxaa la odhanayaa aayaadkaas waa mustasnaa waa laga reebayaa iyagu marka waxa weeye lama mid aha oo suuraddoo maki ah ayay madani noqonayaan ama suuraddoo madaniya ayay maki noqonayaan mar haddii naqli caddaynaya la hayo daliil loo helo laakiin haddii daliil la waayo asalku waa in suuradda la iswada raaciyo la yidhaahdo suuraddii mashhuur ku ahoo ku caan ah inay madani tahay ilahay waa madaniya tii ku caanoo mashhuur ku ah ama markaa naqligu ku yimi inay maki tahay in la yidhahdo waa makiya hakada marka bucdaa ku sugan in la yidhaahdo suurada makiyaba ha ku sugnaadaan aayadahani waxaa lagu xambaarayaa inay madani yihiinoo cahdigii madiine soo degeen waxaa la odhanayaa haddaan mar daliil loo haynin wejigaa la mari maayo soonku wakhtigii maka faral ma ahayn waxaa lagu faral yeelay wakhtigii madiina la faral yeelay waxaana mashhuura caana sannadii labaad ee hijiriga in la faral yeelay soonka ramadaan faral la faral yeelayna waxaa ka horraysay soomka maalinta caashuura in la faral yeelay kadibna marka waxa weeyaan marka wujuubkii ay waajibka ahayd maalinta caashuura soonkeeda in la nasakhay oo soonka ramadaan in la faral yeelay lagu nasakhay dabeed caashuuradii intaa dabadeed waxay noqotay maalinta caashuura in la soomaa sunnay noqotay sunne ayay noqoto markii ramadaan la faral yeelay bayadu faralkii ay ka baxday oo ay sunno noqotay sawmu yowmi caashuura waa sunna soon farala asaalatan oo aan ramadaan ahayni markaa ma jiro xajka waxaa la faral yeelay sannada sagaalada ee hijirigaa la faral yeelay qowlka raajixa ah ee ahlucilmigu ay qabaan jamaahiirtooduna ku tageen marka lagu socdo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sannadii lixaad baa la faral yeelay waana sida shaaficiyada mashhuurka ka ah oo markay soo degtay wa atimmu alxaja waalcumrata lilaah baa la faral yeelay yidhaahdeen laakiin sawaabku waxay tahay markaa lama faral yeelin ee waxaa la faral yeelay sannadii sagaalaad ee hijirigaa la faral yeelay cala asaxiix aayaddan wa atimu alxaja waalcumrata lilaah wa amrun bilitmaam laa amrun biladaa haddii xajka ama cumrada la gudagalo la ixraamto la xidho in la dhammaystiraa inay waajib tahay tilmaamaysaa oo gudagalka ay ku waajibayaan laakiin adaagii xajka mid la amray oo lagu waajibinayay ma ah marka sanadii sagaalaad baa la faral yeelay xajka oo yani markaa la sharciyeeyey la faral yeelay markii hore mashruuc waa ahaa laakiin faral yeelista wakhtiga ahay jihaadka laftiisa waxaa lagu faral yeelay madiina cahdigii maka waxaa lagu yidhi gacmihiinna laabta kufuu aydiyakum wa aqiimu asalaata wa aatuu aayadda lafteedu waa tilmaamaysaa zakadu asaaratan filjumla inay waajib ahayd oo qowlka culammada yidhi caadigii markaa zake waa la faral yeelay laakiin tan nisaabada leh ee muqdirka mucayanka la bixinaya sidaa loo tafsiiliyey baan waajib ahayn waayo markii kafiga la amraayey lafteeda in zakada iyo salaadaba lala yimaado allah waa amray waxaa loo jeedaa zakadana filjumla in loola yimaado ayaa loo amray haakada markay madiine tageen saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam iyo nebiguba ay u hijroodeen madiina ayuu allah u oggolaado u idmay yani dagaalka udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu idnigii ugu horreeyey markaasu dhacay waayo jihaadku wuxuu u baahan yahay ardiya mustaqila dhul gaara waa inuu helaa cadowgii marka lala dagaalamo gaalaad haddana iyadoo calooshooda lagu sugan yaho lagu dhex jiro dee lalama dagaalami karo meel kaleoo maxal aamina oo gaaladii ka baxsan waa in la helaa maxalka aaminkii wuxuu noqday markaa madiine ayuu noqday adaankana madiine ayaa lagu sharciyeeyey oo markii waxa weeye salaaddii jumcadiiyo jamaacadiiba madiine lagu tukanayey dee saacade ma jirin dadka ay ka eegtaan wakhtiga la yidhaahdana markay intaasoo daqiiqo tahay baynu salaaddaa tukanayna dee waxay noqotay markaysaga jamaacadii wakhtigay soo gashay in ixtiyaad la sameeyo laga soo hordhaco wakhti hore uun la yimaado mooyaane inaan salaadaha badankoodii taxdiidan loo garnay waaga dilaaciisi waa la garanayaa wakhti mucayanay leedahay maqribkuna waa ka cad yahayoo qoraxdu markay sidaa u dhacdaa la tukanayaa salaadda maqhrib laakiin duhurkii iyo casarkii iyo ceshihii mid walba yacni waxaa waqtigiina waa muwasac yacni xilliga uu soo galay ee laga tukanayana waxaa laga yaabaa dadkii inaynay wada ogaan marka waxay isweydiiyeen saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waxay salaadda ku ogaadaan markaasaa waxa weeye markaa qaarkood naaquuska nasaaradu ay tumaan yacni markaa qaar soo jeediyeen nebigu laakiin ma qaadan taas maadaama tashabbuh tahay gaaladii la shabbahay kadib saxaabi baa riyooday cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi ayaa markaa riyooday wuxuu ku riyooday adaanka iyadoo sidaa loo addimayo allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ilaa aakhirihi nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam riyadii markuu nebiga u sheegay ayaa nebigu markaa tii qaatay markaasuu adaanka sharciyeeyey alfaaddii uu adaanka ku maqlay saxaabigaasi ayuu yihi u laqin oo u sheeg marka waxa laga qaatay ma aha riyada waa tashriica nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sharciyey waayo riyada afraadda muslimiinta ka mid ahi ay riyoodaan yacni xujo ma aha riyo nebi baa xujo noqota oo waxyi noqota ru'ya alambiyaa'i waxyun laakiin riyada dadka kale waxyi ma aha saas aawadeed yacni xukun sharciga laga qaadan maayo qofka riyooda walow haba yidhahda nebigan ku riyooday laakiin riyada nebigu waa xujo riyo nebi innii araa fi lmanaami annii adbaxuk nebi ibraahim markuu ku riyooday inankiisii isagoo gowracaya waajib waxaa ku noqotay inuu isku dayo ficilkii inuu fuliyo waayo waa amar ilaahay riyada nebigu waa ka duwantahay riyooyinka dadka kale waxay ka dhigan tahay iyadoo toos loo amray ru'ya alambiyaa'i waxyun laakiin dadkan nebiyada ahayn riyadooda xukun sharciya lagama qaato maanta hadduu qof ku riyoodo isagoo inankiisa ama ilmihiisa gowracayo ma gowracaya maya ma gowracayo waxaa la odhanaya waa min ashaytaan riyadani shaytaan xaggii bay ka ahaatay inaad samaysaano kuuma bannaana oo nebi ibraahim haddaasu tii uu isku dayaayay inuu gowraco waxaa la odhanayaa isku mid ma tihdin nebiyada shaydaanku sulda kuma leh wax kastay riyo ku arkaan waa min allah laakiin dadka kale wax kastay riyo ku arkaan min allaahi ma aha riyada nebiyadu waa waxyi laakiin riyada afraadda muslimiinta ka mide ay riyoodaan waxyi ma aha e mar waxay noqotaa min ashaytaan mar waxay noqotaa min annafsi mar waxay noqotaa min allah sida xadiiskii saxiixa muslim saxiixa ku soo wariyey bay sheegaaya marka riyada saxaabigu waxay ahayd sababun lilxukmi alsharciyi litashriici anabiy sala allahu aleyh wasalam in nebigu xukunkan sharciyeeyo oo xukunkaa sharcigii uu yimaado nebigu sharciyeeyey sabab u ahayde riyada lafteedu may sharciyeyn riyadana lagama qaadan wakhtiyada qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam soo inta masale la weydiiyo xukun kama odhan jirin su-aashaasi dee xukunka waa saabtee su-aashu xukunka ma keensan riyaduna saas si leeg bay ahay marka adaanku waa sidaas weeye markii dambena nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa baqiyata cumurihi waa la adimi jiray salaadaha waa loo adaan iyo iqaama ayaa loola iman jiray adaanna macnihiisu waa iclaam luqatan waxaa la yidhahda waa iclaam waa ogeysiin sharcanna waxaa la yidhahdaa adaanka wa iclaamun makhsuusun bialfaadin makhsuusatin liwaqti asalaa waa ogeysiin gaar ah oo alfaad gaar iyo erayo gaara ah lagu ogeysiinaayo wakhtiga salaadda dadka lagu ogeysiinaayo kaasaa la yidhahdaa adaan la yidhahdaa iqaamada lafteeduna adaankay soo gelaysaayo adaan waa lagu itlaaqaa ama min baabi tagliibba ha loogu itlaaqo ama luqatan ha loogu magacaabe adaan waa iqaama bayna kulli adaanayni salaa wanaagga dadka in la faraa xumaantana laga reebaa isaguna waxa weeye waajibaadka shareecada ee kifaa'iga abuu ka mid yahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar yacnii koox dadka markaa wanaaggana amraysa xumaantana ka reebaysa reebaysaa idinka mid noqdaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billaah ummatu muxamed waa ummad fadilanoo ummadaha kale ka khayr badan waa ummaddii ummadaha ugu khayrka badnayd khayru lumam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ay antum khayru ummatin ukhrijat linnaas ummad dadka loo soo saaro tii ugu khayrka badnayd baa tihiin sababtu waa maxay allahna waa rumaysaan wanaaggana waa fartaan xumaantana waa reebtaan ummatu muxamed saasay ku suntan tahay mar walbana laga waayi maayo cid dadka wanaaggana farta xumaantana reebta laga waayi maayo laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik xadiiska mutawaatirkaa sida ku timi taa'ifo muxiqoo mansuura ah oo xaqa u gargaaraysa yacnii marnaba ummatu muxamed laga waayi maaye mar walba waa ku sugnaanaysa mar walba waa laga helaya nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ku kastoo idinka idinka midoo arkaa munkar shay sharcigu diiday oo sharciga khilaafsan falyughayirhu biyadihi gacanta ha ku dooriyo ha ku beddelo gacanta wax kaga qabto oo haddii dhibaato ka badani ayna ka dhalanayn uuna kari karaayo fain haddaanu gacanta ku beddeli karayn carabkiisa ha ku beddelo fain lam yastatic fa biqalbih hadduu carabkana ku beddeli kari waayo oo munkarkaa ku qaylin kari waayo oo dadka ka reebi kari waayo oo dhibaato ka badan uu ka baqo fa biqalbih qalbigiisa ha ku khayiro siduu qalbiga ugu beddelayaana waxay tahay waa karaahada iyo nacaybka qalbiga uu ka necbaanayo oo ka karaahiyaysanayo mar labaadkana hadduu kari karayo majliska munkarkaa lagu samaynaayo uu ka fogaado ka dheeraado ka haajiro inuu majliskii isagoo kari karaayo inuu ka tago inuu iska fadhiya uma bannaana waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha fala taqcuduu macahum xata yakhuuduu fi xadiisin hayrih inakum idan miluhum laakiin waa hadduu kari karaayo inuu ka faaruqo ayaa markaana inuu ka faaruqaa yani markaa ay noqonaysaa mid laazim ku ah qalbiga inuu ka nacaana waa fardu cayn adamaaragta waayo qalbiga inuu ka naco qof weliba waa kari karaa munkarka qalbiga inuu ka naco waa kari karaa qalbigiisana qof kale suldo kuma leh xataa marka qofka la dirqinayo xumaan lagu dirqinayo yacni ikraahii qalbiga waa ka hadhan yahay wax xumaan in qalbiga laga niyeeyo ama laga caqiideeyo cid qof ku khasbi kartaa ma jirto maayo qofku qalbigii taalacan maayo yacni qalbigiisana caqiide mucayana ama niyo ama ictiqaad kuma dirqin karo ama kuma khasbi karo inuu niyeeyey inuu caqiideeyey qofka kale ma taalacanayo mana oga daahirkunbuu arkayaa yacnii sidaa inuu yidhi inaanu odhan inuu sameeyey inaanu samayn inuu ka tegey waxaa daahirkaa ah bes dirqintu marka ka suuragal tahay in qofka lagu dirqiya saas aaweed baa aayadda laga reebay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun biliimaan waxaa sharti ah marka gaalnimo qofka lagu dirqinaayo daahiran oo adhaha ama ficil ah marka lagu dirqinayo waa in qalbigiisu iimaankii aanu iska bedelin ee ku xasiloon yahay haddii qalbigiisu iimaankii iska bedelo walow haba la dirqiyo ha la khasbaba waa gaaloobayaa kaafir buu noqonayaa fi dunya walaakhira ya cuqubadii kaafirkana waa yeelanaya sababtu waa maxay shardigii wa qalbuhu mutma'inun biliimaan baa laga waayey alamru bilmacruuf waxaynu sheegnay qalbiga in laga nacaa inay tahay waxaa munkarka in qalbiga laga nacaa inay tahay mid fardu cayna inay tahay oo fardu kifaayaydu aynay ahayn waayo qof kastaaba waa kari karaa inuu munkarka iyo xumaanta qalbiga ka naco qof kaloo suldo qalbigiisa kulihina ma jiro qof kaloo qalbigiisa suldo kulihina ma jiro saas aawadeed baa xadiidkan abi saciid ee muslim saxiixa ku soo wariyey fain lam yastatic fabiqalbihi markii uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu gacanta iyo carabka mid walba kari kari waayo qalbiga ayuu ku qayirayaa bimacnaa ka karaahiyaysanaya ku nacayaa martabo kale kama dambaysiin fa in lam yastatic dambe ma odhan waayo karaahada qalbiga uu ka nacayaa waa mustataacun likulli caaqil yacni mid kastoo caqli leh oo wax garanaya oo garashadiisii joogto yacni waa wuxuu kari karo saas aawadeed buu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam wadalika adcafu aliimaan kaasina waa iimaanka ka ugu daciifsan yani waxaa laga tilmaamayaa maraatibta iimaanka ee ku saabsan shucbatu inkaari almunkar adcafu martaba waa alinkaaru bilqalbi waa qalbiga in laga naco wixii intaa ka dambeeyaa waa casaan waxay noqonaysaa in macsidii la geliyo yani waa laga baxayaa intii yani marka bannaanayd waa laga baxaya waxaa ka dambeeya macsi baa ka dambaysa saasaa loo yahay adcafu liimaan marka adcafu liimaan waxaa loo jeedaa iimaanku waa shucab aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba marka shucbatu inkaari lmunkar iimaankeeda waxa ugu daciifsan ilo waa qayb iimaankii ka mide in qalbiga laga naco haddii qalbigii laga nici waayo yacni waxay noqonaysaa waa martabadii ugu dambaysay shucbada sidaa culamada qaarkood kolle waa u fasiraan yacni markaa adcafu min hayrihina waa la yidhahdaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan waxaan macsi ahayn waa dhici kartaa iimaanku inuu ku daciifo sida nebiga u yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aglaba lidii lubbin minkun marka nuqsaan diin waa nuqsaan iimaan marka iyadayna macsi ahayn waqtiyada dumarku ay dhiigagga leeyihiin dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada inay salaada tukanayn oo soomaynin dembi kuma qabaan haddana maca daalik diinkooda inuu ku nuqsaamayaa la sheegay diinka nuqsaamayna waa iimaan nuqsaamay saas aawadeed yacni marka culamaa qaar waxay u fasirayaan adcafu liimaan bimacnaa adcafu min gayri maaha iimaankiisaa daciifa lagama tilmaamaayo hunaaka farqun bayna adaciif wa adcaf iimaankaa taag daran iyo ka kale markaa waxaa awoodi karay buu xagga dacfiga ka habeen xiga oo uga yaro dhow yahay waa kalaa masala soo imaamu tirmidi ma yidhaahdo xadiiskani waa daciif wa huwa asaxu shayin fi lbaab xadiis buu sheegayaa imaamu tirmidi daciifinaya markaasuu wuxuu odhanayaa asaxu shayin fi lbaab weeye ihbaatu lasaxiyati laysa ihbaatan lisixa asaxiyo in la sugaa macnaheedu maaha sixa in la sugay haakada saasoo kale culamada qaar u tawjiihiyaan saas aawadeed cabdullahi ibn mascuud markii waxa weeye lagu yidhi halaka man lam ya'mur bilmacruufi walam yanha can ilmunkar wuxuu uhi maya sida ha halaka man lam yacrif qalbuhu lmacruufa walam yunkir qalbuhu almunkar sanad saxiixa laga soo warinaya se ahlucilmiga qaarkood sheegeen waxaa lagu yidhi waa halaagsamay kii aan dadka wanaagga farin oo amrin xumaantana ka reebin markaasuu maya sidaa ha odhannina waxaad tidhaahdaan halaka man lam yacrif qalbuhu lmacruufa walam yunkir qalbuhu lmunkar ku kastoo aan macruuf amrin xumaanna reebini ma wada halaagsamin oo tilmaami waa fardu kifaaya xumaanta inay dadka ka reebaan dadka qaar baan kari karin wanaaggana inay faraan aan awoodi karin oo macduur ah saaxibulcudri ah dee ma halaagsamin kaasi wuxuu haddaba cibaaradii intuu bedelu wuxuu yidhi halaka man lam yacrif qalbuhu almacruufa waxaa halaagsamay ka qalbigiisu macruufka aanu garan walam yunkir qalbuhu lmunkar qalbigiisuna munkarka aanu inkirin ila munkarka inuu qalbigiisu inkiraa waa fardu cayn ya macruufka inuu macruufnimo u aqoonsado oo shaygan inuu waajib yahay ama sunno yahay ictiqaadiyaana waa waajib waa fardu cayn marka khasladaa qalbiga ka laga waaye halaagsamayee kaan macruuf amrin oo dhammi ama xumaan aan reebin oo dhammi ma wada halaagsamayo waayahay ka soco sheekhu waxau uhi raximah ullah akhada calaa haada cashara siniin akhada waa qaatay oo waa ku sugnaa yacnii ku baaqi noqdoo ku sugnaaday calaa haada sidaa nebigu wuxuu ku sugnaa oo camalka uu sidaa ku camal falayo ku shaqaynayo uu qaatay oo ku sugnaa cashara siniin toban sano wa bacdaha tuwaffiya waa tobankii sane ee madiine uu joogay oo cahdigii maka toban buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacnii xayaatuhu nabawiya noloshiisii nebinimada loo nisbeeyey laga soo bilaabo wakhtigii bicsada ilaa markii uu ka dhimanayey waa saddex iyo labaatan sano waayo wuxuu ku soo sheegay afartan sano markay uu nebigu dhammaystay afartan sano oo afartan jir ahaa markaa in loo waxyooday oo nebi laga yeelay saddex iyo lixdan jir baanu ku dhintay saddex iyo toban sano wuxuu joogay intaa uu nebiga ahaa maka ayuu joogay dadkana tawxiidkii islaamnimada ugu yeedhayay allahna keligii caabudayay dadkana ka reebaaya shirkiga iyo gaalnimada allah keligiina caabudayay oo shareecada lagu soo dejiyey allah ku caabudayay horeba ilaahay waa u caabudi jiray oo nebigu weligii sanam ma caabudin abadan gaaladu waxay walaaqdaanee eh, xun weligiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka hufnaa waa ka dheeraa fawaaxishtooda xumaantooda lama samayn jirin shirkiyaadka iyo gaalnimada lama iman jirin allah keligiibu horeba u caabudi jiray laakiin markii dambe markaa loo waxyooday ee nebiga laga yeelay shareecada lagu soo dejiyo allah ku caabudaayo waxyiga loo waxyooday yacni markaa taas ayuu markaa waxyigaasu ku camalfalayey allahna ku caabuday markaa saddex iyo toban sano wuxuu joogay maka toban sanana markaa madiinuu joogay oo madiine waa kii u hijrooday cahdiyo madiinana toban sanay ahayd akhada calaa hada cashar siniin wa bacdaha tuwufiya salawaatu allaahi wa salaamuhu calayh wa bacdaha tobankaa sanno dabadeed ee uu madiine ku sugnaa tuwafiya waa la oofsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo naftaa laga qabto wuu geeriyooday salawaatu allaahi wa salaamuhu calayh salawaatullaahi naxariisyada ilaahay wa salaamuhu iyo salaamta ilaahay calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ahaato ama salawaatullaahi ammaanaha ilaahay ammaanayo oo mala'ulaclaha uu kaaga ammaanayaa wa salaamuhu iyo salaamtiisa tasliimka uu allah salaamayo calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato wa diinuhu baaqin diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa mid baaqiya oo jiraysa ilaa yowmi alqiyaamah yacni diin kaloo laga dambaysiinayaa ma jiro nebi kaloo dib laga soo dirayo oaan hore nebi u ahayna ma jiro nebi ciise markuu aakhiru ka yimaado shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ku camalfalayaa ku dhaqmaya alqur'aan wasunnah ayuu ku camalfalayaa kitaabkii injiilada lagu soo dejiye kuma camalfalayo sidii shakhsi ummatu muxamed ka mid oo kale ayuu u camalfalayaa u dhaqmayaa oo shareecadii nebi maxamed uu ku camalfalaya qur'aanan wa sunnatan qur'aan iyo sunnaba allah baana barayo garansiinaya nebi maxamed waxba ku khilaafi maayo marka diinka nebi maxamed lagu soo dejiyaa baaqi ah oo hadhaya laa khayra ilaa dalla alummata calayh khayr ma jiro in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda tusiyey oo u sheegay mooyaane ilaa dalla alummata calayh wax kastoo khayr ah ummadda waa u caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waana tusiiyey walaa shara ilaa xadaraha minh wax sharina ma jiraan ilaa xadaraha minhu inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uga digay mooyaane khayr kasta ummadda waa u caddeeyey waana u sheegay waana ku boorriyey shar kasta iyo xumaan kastana ummadda waa u caddeeyey waana uga digay waana ka reebay shareecadii waa bayaamiyey dadkii waa gaadhsiiyey wuxuu ka hagraday ma jiro atama bayaan caddayntii ugu ballaadhnayd ee ugu caddayd ee ugu waadixsanayd buu nebigu u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam walkhayru aladii dalla calayhi altawxiidu wa jamiicu maa yuxibuhu allah wayardaah waalkhayru khayrka aladii kaasoo dalla calayhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tusiiyey dadka annaasa ayaa qadaran ama alummata ummadda ama dadka uu tusiyey calayhi khayrkaa korkiisa calayhi kaas la soo sheegay oo alladiiga ah oo khayrka sifada ka ah isla khayrkii buu noqonayaa attawxiidu waa tawxiidka wey waa tawxiidka wey marka alladii waxay sifo ka tahay alkhayru ayay sifo ka tahay caa'idka u noqonayaana wuxuu noqonayaa damiirka dee calayhi buu noqonaya marka khayrka uu markaa tusiyey dadka nebigu calayhi salaatu wasalaam altawxiid waa tawxiidka tawxiidka wey wa jamiicu maa yuxibuhu allah wayardaah iyo dhammaan waxa allah jecel yahay kana raallida yahay oo dhan baa soo gelaya khayrka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ummadiyo dadka tusiyey oo u caddeeyey jumladan maadaama lagu khabray aladii dalla calayhi atawxiidu wa jamiicu maa yuxibuhu allah wayardaah waa isla cayntii khayrka weeye wain takun iyaahu macnan iktafaa ka nudqi illaahu xasbii wa kafaa marka raabit uma baahna waayo yacni waa isla laftiisii weeye khayrka la sheegayaaba waa tawxiidka iyo yacni waxa weeyaan waxaa uu allah jecel ka raallidayahay washaru aladii xadara minhu washaru sharka aladii kaasoo xadara minhu xadara uu ka digay ay huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam alummata ama annaasa dadka uga digay ama ummadda uga digay minhu kaa xaggiisa uga digay oo sharkii noqonaya ashirku waa gaalnimada weeyi in allah loo shariig yeelo in allaha cid kale lala caabudo wa jamiicu maa yakrahuhu allah wa ya'baa'ah wa jamiicu maa iyo kii dhammaantii yakrahuhu allaahu allah karaahiyaysanayo nacaayo wa ya'baahu u diidaayo maxallo wuxuu allah diiday iyo wuxuu karaahiyaystay oo dhan waa fusuuqii iyo macaasidii waa soo gelayaan bidacii waa soo gelayaan shirkiyaadkii waabuu sheegay xagga dambena waa ku jiraa waa min baabi catfi alcaami cala alkhaas shirkigu waa wa jamiicu maa yakrahu allahu wa abaahuna waa caam marka waa min baabi caطfi alcaami cala alkhaas ta horena waa saa si laeg tawxiidku wuxuu ka mid yahay mima yuxibuhu allah wayardaah waana ugu weyn yahay oo ugu faralnimo badan yahay marka waa min baabi caطfi alcaami cala alkhaas shay guud baa lagu cadfayaa shay gaara lagu cadfaya marka sharka ummadda uga digayaana waa shirkiga iyo dhammaan wuxuu allah nacayo ee karaahiyaysanayo ama diidaayo ama necab yahay allahna gaalnimada waa necab yahay fusuuqa iyo faasiqnimada waa necab yahay bidacana waa necab yahay yacni bidaca diiniga ah oo diinta bidca in lagu soo darisiiyo lagula yimaado waa necab yahay bacasahu allaahu ila annaasi kaaffa allah waa soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haadu wuxuu u noqonayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la laqbaynaayo bacasa hu loodhan maayo bacasa waa soo diray hu hudu halkaas weeye loodhan maayo walhaau waa inaad tidhahdaa shaygu hadduu xarf keliya yahay yacni marka waxaa lagu sheegaa ismul xarfi baa la sheegaa haau damiiri baa la odhanayaa ama walhaau bacasahu waa soo diray allah nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haadu wuxuu noqonayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam bacasahu allahu allah baa soo diray ila annaasi kaaffa wuxuu usoo diray dadkoo dhan buu usoo diray dadka ayuu u soo diray kaafatan xaalay dhammaantood yihiin kaafatan xaalay dhammaantood yihiin waftarada allahu taacatahu cala jamiici athaqalayn waftarada allahu allah waa faral yeelay daacatahu ateecitaanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la ateecaayo daacadiisu faral yeelay calaa jamiici saqalayn saqalaynka dhammaantood baa lagu faral yeelay labada culculus baa lagu faral yeelay aljinni walinsi ama aljinnu walinsu ka beddelo aljinni jinkiiyo walinsi insiga ayaa lagu faral yeelay wa badelu mufasal min mujmal shay mufasala ayaa laga beddelayaa shay mujmala waxayna soo gelaysaa baddelulkulli min alkulli waayo saqalaynku waxay la eg yihiin jinkiiyo iisigoo laysku daray bay la eg yihiin oo isku sarjaran yihiin waxaa kaloo bannaan aljinnu waalinsu inaad tidhaahdo ayhumaa saqalaynku aljinnu waalinsu weeye mubtadaa loo qadarayaa huma aljinnu waalinsu saqalaanku waa jinkiiyo insiga waddaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu allahi ilaykum jamiica qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha annaasu dadoow innii rasuulu llaahi ilaykum anigu waxaan ahay ergeygii ilaahay kii allah soo diray baan ahay oo idinka uu ii soo kiin diray yacani waa laysoo diray oo idinka lay soo diray inaan risaalo idin soo gaadhsiiyo alla isoo diray wa akmal allaahu bihi diin wa akmal allaahu allah waa dhammaystiray bihi nabiga calayhi salaatu wasalaam addiina diinka ayuu ku dhammaystiray oo diinkii waa loo kaamil yeelay diintu naaqis ma aha waxba uma dhinna waa kaamila waa mid dhammaystiran marka dhammaystir uma baahna allah baa kaamil yeelay wuxuu allah dhammaystiraa inay cid kale tidhaahdo annaga markaa dhammaystirayna wax ka dhiman ku darayna mid loo baahan yahay maaha waddaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allah u yidhi ayaa u daliila alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa lakum alislaama diina alyowma maantadan waa maalintii aayaddaasi soo degaysay akmaltu lakum diinakum waxaan idiin dhammaystiray diinakum diinkiinnii baan idiin dhammaystiray wa atmamtu calaykum korkiinna waxaan ku taam yeelo ku dhammaystiray nicmatii nicmadayda ayaa allah yidhi wa radiitu lakum waxaan idinka raali noqday alislaama islaamka diinan ay min jihati diin xag diin ahaan isaga ayaan idinka raali noqday inaad ka diin yeelataan oo isaga ku camalfashaan ictiqaadan wa camalan aa ku dhaqantaan sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhintay oo waa la oofsaday diinkiisiise waa baaqi oo waa jiraa waa joogaa waana sugnaanayaa shareeco kale iyo diin kalena ma nasakhayso nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska saxiixaynku ku yimi mar baa nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka intuu ku fadhiistay ayuu wuxuu yidhi saxaabada isagoo u khudbadaynaya ayuu wuxuu uhi ina cabdan min cibaadi illaahi khayarahu allahu bayna addunya wa bayna maa cindah alfaadda qaarkood waxay sheegaysaa bayna zahrati addunya addoon addoommada ilaahay ka mida ayaa allah wuxuu doorransiiyey adduunyada ifyo aakhiru ilaahay kala doorransiiyey dhaldhalaalka iyo quruxda adduunyo iyo waxa allaha agtiisa ku sugan buu allah kala doorransiiyey fakhtaara maa cinda allaah wuxuu doortay waxa allah agtiisa ku sugan sidaa markuu yidhi ayaa abubakar baa ooyey dabeedna wuxuu yidhi markaa waxaannu kugu furanaynaa aabbayaashaya iyo hooyooyinka hooyooyinkayaanu kugu furanaynaa saxaabada qaarkood waa la yaabeen waxay yidhahdeen shaykhan maxaa odaygan u sugnaaday sida saxiixa bukhaari ba ku sugan nebigu wuxuu ka warramay addoon addoommada ilaahay ka mid oo ilaahay fii aakhiro kala dooransiiyey muxuu la ooyayaa way la yaabeen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaa rislik abu saciid alkhudri xadiiska soo warinaya wuxuu leeyahay wuxuu ahaa abubakar ka noogu garashada badan oo addoonka ilaahay dooransiiyey ifii aakhiro kala dooransiiyey waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka markiiba waa gartay abubakar markaasuu ooyey markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi abubakarow degganaanshahaga ku sugnow markaasuu dadka waxaa igu gallad badan oo igu abaal badan korkayga nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam hadday tahay suxbada uu ila saaxiibay iyo hadday tahay xagga xoolihiisa siduu iga kaalmeeyey baa abubakar waa ka igu mannada badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walow kuntu mutakhidan khaliilan ghayra rabbii latakhadtu abaa bakrin haddaan cid khaliil ka yeelanaayo aan rabbigay ahayn abubakar baan ka yeelan lahaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakin khullat lislaami wa mawaddatu riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi walakin khullat lislaami afdal khaliilnimada islaamka ayaa mudanoo fadli badan bukhaariga khullat lislaam baa sugan laakiin riwaayada muslim waxay sheegaysaa walaakin ukhuwat lislaami afdal ha yeeshee walaalnimada islaamkaa fadli badan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in abubakar dadka tujiyaa markii dambena uu amray ee uu sakaraaday saasuu amray nebigana calayhi salaatu wasalaam sakaraad yacni markaa ayaa la mariyey darajadiisa iyo fadligiisa lagu siyaadinaayo waatay caaisha xadiis ku lahayd qofna ku majeeran maayo naftaa si sahlan looga qabtay markaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii la baday qofaan ku ammaanayo ku majeeranayo naftaa si sahlan looga qabtay dib uma jirta bay tiri waayo fadiilo hadday tahay nafta in si sahlan looga qabto si yaroo sahlan markiiba looga siibo aanu dhibaatoba arkin dee nebi maxamed baa markaa ugu awlaysnaan lahaa isaguna sakaraad markaysaga markaa la daboolaayo uu miir daboolmayey oo haddana markaysaga uu miiraabayey oo waxaweeye markaysa markaa ayaa ayaa markaa nebiga la kulmay oo biyo qabo oo dhinaciisa yaalla uu soo qaaday uu isku shubayey markaasuu markaa nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat ya yacnii allah oo keliya xaq lagu caabudaa ee geerida waxaa u sugnaatay sakaraad baa u sugnaatay kadib baa nebigu calayhi salaatu wasalaam indhaha sare u taagay dabeedna waxau yidhi fi rafiiqi alaclaa alfaadda qaarkoodna allaahumma fi rafiiqi alaclaa yacni saasuu markaa u wakhti yar dabadeedna markaa nebigu waa nafbaxay waa dhintay saxaabadii dee musiibadaasi weyniday leedahay daraaddeed waxa dhacay idiraab shahwareer shiddada iyo musiibadu hadday weyn tahay yacni waxa dhacaya dee noocan maa jahwareer baa iman kara saxaabadii waxay isku qabteen waa dhintay nebigiiyo ma dhiman waayo musiiba cadiima ah, musiibe aad weyn weeye marka cumar waa tuu yidhi ruuxay yidhaahdaa nebigaa dhintay seeftaasaan ku dhufanaya kurka kaga jaraya ma dhiman nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar markii hore waa maqnaa dadkii oo ojaha wareersanoo idiraabsanoo iskhilaafaya cumarna halkan uu ka dhaaranayo ayuu yimi dadkii waxba ma weydiin waa dhaafay gurigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku xanuunsanayey uu yaallay oo gurigii inantiisa ah yacni caaisha ina abibakar oo haweenaydii nebiga ah gurigii buu galay yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam halkuu yaallu u tegay firaashkiisi caaisha waxba ma su-aalin waa socday marada ayuu ka rogay wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu marada ka qaaday markaasuu arkay inuu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa labada indhood dhexdoodu ka dhunkaday dabeedna wuxuu yidhi ilaahay laba geeriyood ku dili maayo yacni markuu ku nooreeyey dabadeed yacni geeridii lagu qorayna waad dhimatay ayuu yidhi waa ka soo baxay dabadda ayuu dadkii ugu soo baxay dadkii markaysa markaa inuu aamusiiyuu doonay hore waa u aamusi waayeen khudbaddu iska bilowday oo dadka u khudbadaynaayo waxau ahaa abubakar saxaabada ka ugu iimaanka weyn ee ugu fadliga badan ee uguna cilmiga badan ee ugu geesinimada badan ayuu abubakar ahaa sidaas aawadeed wakhtiyada markaa waxyaalahaasi ay yimaadeen shaha wareer kuma dhicin dabaadna markaysa markaa markuu khudbaddii bilaabay hadalkii ou allah mahadiyey allahna ammaanay dadkii waa aamuseen markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu faina man kaana yacbudu muxammadan faina muxammadan qad maat kii muxamed caabudayo u muxamed waa dhintay waman kaana yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii marka waxa weeye allaha caabudayowna allah waa nool yahay mana dhimanaayo kii muxamed caabudayow muxamed waa dhintay kii allaha caabudayow allah waa nool yahay mana dhimanaayo markaasuu wuxuu akhriyey wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum aayaddaasu akhriyey yacnii muxammed ma ahaan rasuul mooyaane wax kale ma aha rasuulkaasoo rasuulladii ka horreeyeyba ay tageen oo ay dhinteen yani nabi ciise isagu waa nool yahay waxaa loo la afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum hadduu dhinto muxammad ama la dilo ma cidbihiinna ka laabmaysaan oo diinkii miyaa ka noqonaysaan aayaddaas ayuu akhriyey sheekhu markuu yidhi waftarada allahu taacatahu cala jamiici athaqalayn ilaahay wuxuu ku faral yeelay taacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay ateecayaan haqalaynka dhammaantood buu ku faral yeelay Eh, jamiicu thaqalayn waa jinkiiyo insiga culammaduna ijmac bay ku soo naqliyeen culamada ijmaca soo naqlisana waxaa ka mida ah inuu jin iyo insi loo jeedo waaxidi baa ka mid a ah. haddaba thaqalayn maxaa loogu magacaabay bacdu ahlicilmi waxay yidhahen waa musqalaani bidunuub dembiyaa lagu cusleeyey waana sida jacfar asaadiq wakayruhu laga sheegay sida tafsiirka tabariba ku sugan waxaa kaloo la yidhi thaqalayn waxaa loo yidhi arlada inay cuslaynayaan markay noolaayeen iyo markay dhintaanba sidaana shuraax badan ayaa markaa sheegay oo kutubaha sunnada sharxay ama axaadiista waxaa kaloo culamada qaarkood ay yidhaahdeen saqalayn waxaa loo yidhi yacnii saqal waxaa luqatulcarab lagu yidhahdaa shayga qaaliga qaaligaa baa la yidhaahdaa ama macdanta iyo waxa la midkaa baa la yidhaahdaa marka maadaama jinkiiyo insigu cidda arlada ku sugan ee kale ay ka qiimo badan yihiin oo dee mu'miniin baa ka mida yacni markaa sidaasaa markaa saqarayn loogu ilaaqay wa akhrajat alardu ahqaalaha athaqal fi kalaami alcarab kullu maa yutanaafasu fiih yacni ayaa la yidhahdaa saas aawoodee macaadintii lagu itlaaqay yacni haqal yacni saa lagu itlaaqay ahlu majara calaa kulli xaal jinni iyo insi baa loo jeeda nabigu calayhi salaatu wasalaam khayr kasta ummadda waa tusiiyey waa u caddeeyey shar kastana waa uga digay nebigana waajibka saarnaa waxaa ka mid ahaa altabliiq waaltabyiin laba shay labadu waajib bay ku ahaayeen inuu shareecadda dadka gaadhsiiyo oo waxyigaa dadka u gudbiyo tabliiq sameeyo in calayka ila albalaaq gaadhsiin keliyaa ku saaran waxaa kaloo nabiga saaraa calayhi salaatu wasalaam waajib ku ahaa adtabyiin caddaynta wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim allah wuxuu ihi waxaanu kugu soo dejinnay dikriga ayaanu kugu soo dejinno qur'aanka ah ama waxyiga ah si aad dadka ugu caddayso ka loo soo dejiyey nabiguna waajibaadka waa gutay waa gaadhsiiyey shareecadii oo wax ka mida ma qarin waa caaisha ay tidhi man zacama anna muxammadan yacnii ruuxa markaa sheegta inuu muxammad yacnii risaalada qariyey ama wax ka mida qariyey faqad acdama cala allahi firya been abuurka uu allah ku been abuuranayo waa weyneeye been abuur weyn buu ku been abuurta hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran wax diinka ka mida inuu qariyaa hadday innaba dhici lahayd wuxuu qarin lahaa aayadda allah uu yidhi bay tidhi wa takhsha annaasa wallaahu axaqu an takhshaah yadiina ma qarin mar haddaanu taaba qarin wax kalena ma qarin wax kastoo shareecada ka mida waa gaadhsiiyey oo dadka waa u gudbiyey waana u caddeeyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu lam yakun nabiyun qablii ila kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu cala khayri ma yaclamuhu lahum wa yundirahum shara ma yaclamuhu lahum xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebiga horreeyey ma jirin in xaq ku waajiba ay ahaatay mooyaane ummaddiisa inuu tusiyo khayrku u og yahay wuxuu og yahay in khayr ugu sugan yahay inuu tusiyo u caddeeyo mooyaane uuna uga digo wixii shara u og yahayna uga digo yacnii shay kastoo shar ku sugan yahay oo uu og yahay ummaddana inuu uga digaa mid xaq ku waajibay ahayd sidaa nebiyada hore ay ugu waajib ahayd baa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ay ugu waajib ahayd waxaa in badan loo soo naqliya maa bacasa allahu min nabiyin ila kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu cala khayri maa yaclamuhu lahum laakiin masaadirta asliga waxay ugu sugan hadday muslim tahay hadday imaam axmed tahay hadday nasaa'i tahay hadday ibnu maaja tahay intaba inahu lam yakun nabiyun qablii ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu cala khayri ma yaclamhu lahum wayundirahum shara maa yaclamhu lahum laakiin maadaama nebiyada horeba xaq ku waajiba sidaasi ay ahayd nebi maxamedna waa la mid oo xaq ku waajibay ahayd caddaynta u caddaynaayo sida nebiyada kaleba ay ugu waajibahay macnaahaan waa la deliishanaya marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiiskii cirbaad ibnu saariya ee macruufka ahaa riwaayaadkiisa qaarkood ziyaado ku jirta aynu daliishanaynaa waa xadiiskii ina hadihi lamawcidatu muwaddic marka riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qad taraktukum cala albaydaa'i layluha ka nahaariha laa yaziqu canha bacdi ila haalik xadiisku waa xadiis macruufa arbaciinka buu idinka ku arkay laakiin riwaayo ziyaado ah oo ziyaado ku daraysaa jirtaa oo ziyaadadaasna ay saxiixo tahay oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad taraktukum cala albaydaa'i layluha ka nahaariha waxaan idinkaga tegey milladii iyo shareecadii caddaydee waadixa ahayd baan idinkaga tegay xaal habeenkeedu maalinteeda la mid yahay wax qarsooni aanu ku jirin waadix laa yasiiqu canha bacdi ilaa haalik kama iisho oo kama weecdo kama lumo xaggeeda aniga dabaday mooyaane mid halaagsamaya waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu maajah iyo tabaraani kabiirka iyo xaakim mustadragiisa iyo abu nucaym mustakhrajka calaa saxiixi muslim waxaanu abu nucaym yidhi hada xadiisun jayidun min saxiixi xadiisi ashaamiyiin waxaa taxsiiniyey mundiri oo yidhi waa xasan sanadkeedu waxaa saxiixiyey albaani marka shareecadu waa waadix way caddahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa caddeeyey abidar waxauu yidhi tarakanaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wamaa taa'irun yuqallibu janaaxayhi fi lhawaa'i ila wa huwa yadkuruna minhu cilma qaala faqaala sala allahu alayh wasalam maa baqiya shayun yuqaribu min aljannati wa yubaacidu min annaari ila waqad buyina lakum dabaraani baa kabiirka ku soo wariyey haysami waxa uu yidhi rijaalu tabaraani wa rijaalu saxiix marka laga reebo maxamed ibn cabdilaahi bn yaziid almuqri isaguna waa iqo sheekh albaanina waa saxiixiyey fii silsilati axaadiisi saxiixa abu dar wuxuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu naga tegey bimacnaa geeriyooday iyadoo aanu jirin shimbir hawada garbihiisa ku dhaqdhaqaajinaya ku gedgediyaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cilmi nooga sheegay mooyaane yacni wax kasta waa noo caddeeyey waxaanuu nebigu nagu yidhi buu yidhi abudar alkhifaari maa baqiya shayun yuqaribu min aljannati wa yubaacidu min annaari ilaa waqad buyina lakum ma hadhin shay jannada idiin dhowaynaya naarna idinka fogaynaya in laydin caddeeyey mooyaane wax kastoo janno idiin dhowaynaya naarna idinka fogaynaya waa laydin caddeeyey salmaan alfarisi baa nin gaali wuxuu ku yidhi nebigeennu wax walba waa idin baray qad callamakum nabiyukum sala allahu alayh wasalam kula shayin xata alkhiraa'a nebigiinnu wax walba waa idin baray kulay ku tahay sida loo xaajo guto marka korka loo fadhiisto muslim waxay gu taallaa yacni markaa riwaaya waxay gu taallaa qiila lahu laakiin riwaayo kala caddaynaysaa qaala lana almushrikuuna ina saaxibakum yucallimukum xataa yucallimukum alkhiraa'a yucallimukum iyo xataa yucallimakum faqaala ajal laqad nahaana an nastaqbila alqiblata ligaa'itin aw bowl aw an nastanjiya biاlyamiin aw an nastanjiya biaqala min alaasati axjaar aw an nastanjiya birajiicin aw bicadm muslim baa saxiixa ku soo wariyey dhaleecayn uu ku dhaleecaynayo daraaddeed ayuu ninka gaalkii ugu odhanayaa salmaan hadalkan wax walba waa idin baray kulay ku tahay marka korka loo fadhiisto sida loo xaajo gudanaayo laakiin salmaan wuxuu yidhi haa wax walba waana baray ajal wax walba waana baray sida loo xajo gudanayana waana baro wuxuu naga reebay markaannu korka u fadhiisanayno inaanaan qiblada la qaabilin saxaro iyo kaaditoonna oo xagga qiblada inaanu ula jeesannu naga reebay markaannu kaajayno inaanaan qiblada ula jeesanno ama aanaan midig ku istijoon ama aanaan ku istijoon saddex dhagax wax ka yar istijmaar ku samaynoo kaadida iskaga bi'in haddaannu istijmaar keliya ku kaaftoomayno tiro kala dhiman inay noqoto oo weliba saddex aan ka yarayn ama aanaan ku istijoon yacni saalo ama laf aanaan ku istijoon yacni wax daabadi dhigtay aanaan ku istijoon lafna aanaan ku istijoon calaa kulli xaal adiladaas waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam shareecada siduu wax walba u caddeeyey bay tilmaamaysaa waayahay waddaliilu calaa mowtihi sala allahu aleyh wasalam geerida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun allah wuxuu yidhi adigu waad dhiman doontaa haddaad nebi maxamed tahay calayhi salaatu wasalaam iyaguna waa dhiman doonaan oo gaaladii baa waxay yidhaahdeen natarabbasu bihi rayb almanuun yacnii geeridaanu la sugaynaa wuu naga dhiman doonaa yaa inama malaha bay yidhaahdeen oo mabda'ii u watay halkii ka sii ambaqaada caruurtii inamadiisi way saqiireen dee habluun baa u nool isaguna wayna dhaafi doonaa geeridaanu la sugaynaa markaasuu allah wuxu uhi innaka mayitun wa innahum mayituun uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun intaa dabadeedna idinku maalinta qiyaame rabbigiin agtiisa ayaa ku doodi doontaan hadalka ka horeeya wuxuu sheikhu sheegay inuu ilaahay diinka dhammaystiray uu diinku kaamil yahay mana sida uu sheegay aayadda u deliishadayna waa dalaaladeedu waa caddahay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina maanta ayaan idiin dhammaystiray baa allah yidhi diinkiinnii oo idin kaamil yeelay waana idinku dhammaystiray korkiinna nicmadayda ayuu allah yidhi wa radiitu lakum alislaama diina waxaan idinka raalli noqday islaamnimada ayaan xag diin ahaan idinka raalli noqday marka aayadda waxaa laga qaadanayaa diintu inay kaamiltoo dhammaystiran tahay shaygu hadduu kaamil yahayna takmiil kale iyo dhammaystir kale uma baahnaa marka in wax lagu dhabdhabo oo la soo darisiiyo uma baahna nin yahuudiyaa ku yihi cumar bnu khataab aayad kitaabkiinna ku sugan cumar buu ku odhanaya hadday annaga nagu soo degi lahayd macshar alyahuud maalintay soo degtay waxaannu ka dhigan lahayn ciid baanu ka dhigan lahayn buu buuhi nin yahuudiyaa sidaa ku yidhi cumar aayaddu waa tee buu buuhi aayaddu waxa weeyaan buu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii aayaddaa weeye cumar wuxuu yidhi waxaan garanayaa wakhtiga ay soo degtay iyo meeshay ku soo degtay waxay soo degtay maalin carafaad bay soo degtay yowmu carafa iyadoo carafe nebigu ku sugan yahay maalintuna carafo tahay bay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum wa xajat alwadaac xajkii sagootiga ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u xajiyey awaakhira xayaatihi wax yar baanu nebigu sii noolaa markii aayaddaasi soo degtay dabadeed waxaan sagaashan habeen gaadhaynin ayuu sii noolaa kadib waa geeriyooday aayaddaa dabadeedna taxliil iyo taxriim dambe oo waxaan hore xalaal u ahayn la xalaalaynaayo ama waxaan hore xaaraan u ahayn la xaaraantinimaynayaa dib uma soo degin shareecadii waa la kaamil yeelay aayaadka qaarkood oo dee wacdi iyo tarhiib iyo targhiib iyo sheegaya waa soo degeen laakiin taxliil iyo taxriim dambe ma soo degin shareecadii waxay noqotay mid kaamilay noqotay shareecadii mar hadday kaamil tahay bidac in lala yimaado looma baahna man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka arrinkayaga diinka ku soo darrisiiye waxaan ka mid ahayn waa lagu radinaya laga aqbali maayo man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun muxdasaadka iyo bidcana waa laga digay iyaakum wa muxdasaati alumuuri faina kula muxdasatin bidcatin wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnar imaam maalik waxauu yidhi man zacama ana fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacama ana muxamadan khana arisaala ku kastoo sheegta in islaamnimada imaam malik baa odhanaya maalik bnu anas ku kastoo sheegta in islaamka ay ku sugan tahay bidco uu u qabo inay xasano tahay wuxuu kaasi sheegtay oo lisaanulxaalkiisa ka dhalanayo ka laasimayo inuu sheeganayo walow yaanu kuba dhawaaqinbe in muxamed risaalada khiyaameeyey waayo shaygu hadduu kaamil yahay takmiil kale uma baahna takmiil kale uma baahna wa radiitu lakum alislaama diina islaamkaan idinka raalli noqda wuu allah yidhi diin jihatuddiin ama xaaluu diin yahay baan idinka raalli noqday marka diin aan islaam ahayn ilaahay aqbali maayo ina addiina cinda allahi alislaam yacni diinka laga raallida yahe la aqbalaya allah agtiisa waa islaamnimada waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ku kastoo ka raadiya islaamnimada e, shay aan ahayn diin ka raadiya laga aqbali maayo aakhirna wuxuu ka mid noqonayaa kuwa khasaaruu ka mid noqonaya nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsu muxammadin biyadih laa yasmacu bii axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min bialadii ursiltu bihi ila kana min asxaabi annaar xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allah ah baan ku dhaartaye ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yahuudi ah ama nasraani ahi ima maqlo oo nebi maxamed in la soo diro nebi maxamed jiro ma maqlo summa yamuutu dabeedna ma dhinto walam yu'min biladii ursiltu bihi isagoo aan rumaynin kii layla soo diray aan rumayn ma dhinto ilaa kaana min asxaabi annaar in asxaabu naarka uu ka mid noqdo mooyaane asxaabu naarka inuu ka mid noqdo mooyaane bimacnaa qof kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii maqlay oo rumayn waayo oo raaci waayaa wuxuu noqonayaa gaal ahlu buu noqonayaa ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama khayrkood ha noqdo yahuudi iyo nasarada waxaa loo soo gaar yeelay kitaab bay u nisbo sheeganayaan qolna towraad qolna injiil iyo nebiye inna lasoo diray rumaysan yihiin marka ismoodsiinta la ismoodsiin karo iyagu inay ka baxsan yihiin baa gaar loogu xusay xukunka in lagu gaar yeelayo loogama jeedo ya oo xataa iyagu inaanay badbaadayn iyagoo markaa leh tawraad baanu haysannaa oo nebi muuseannu raacsannahay oo rumaysannahay ama ciisa bnu maryam baannu rumaysannahay oo injiil baannu haysannaa iyagoo leh ayaa haddana haddii risaaladda nebi maxamed soo gaadho hadday rumayn waayaan oo raaci waayaan ay gaaloobayaan naartana ay gelayaan oo ku waarayaan abad alabaad waayo xaqiiqatan hadday raacayaan nebi muuse iyo nebi ciise ay raacayaan iyo towraad iyo injiil hadday xaqiiqatan raacayaan dee nebi maxamed bay rumayn lahaayeen oo raaci lahaayeen waayo nebiyada hore waa ku bushaareeyeen sifadii nebi maxamedna waa lagu sheegay wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed marka waxa weeye risaaladda nebi maxamedna waa caam oo khalqi oo dhan baa loo soo diray cid kuma gaar aha ruuxa yidhaahda markaa risaaladda nebi maxamed carab bay ku gaar tahay ama cid gaaray ku gaar tahayna waa gaaloobaya shakhsi risaaladda nebi maxamed soo gaadhay oo rumayn waayey oo raaci waayey oo badbaadaya ma jiro shareecada nebi maxamedna cidi kama bixi karto cidi kama bixi karto khadir hadduu joogi lahaa oo noolaan lahaa waajib waxa ku noqon lahay shareecada nebi maxamed inuu u hoggaansamo raaco allahna ku caabudo ciddi in la egna aanu ku khilaafin saxar in la-eg aanu ku khilaafin baa waajib ku noqon lahay saas aawadeed ayaa markaa shareecada nebi maxamed caam u tahay qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica tole masalada risaalada kolley waa soo celinayaa mar dambe inoo iman doontaa in sha allahu tacala markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa dhintay aayaddana waa sheegaysaa dhimashada nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nebiguna waa ku ijmaaceen dhimashada nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhintee geeriyooday ruuxa dafira dhimashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yukadib alqur'aan qur'aankuu beeninaya waayo qur'aankaa sheegay allah baa qur'aanka ku sheegay innaka mayitun wa innahum mayituun marka waa in la rumeeyaa in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday oo aanu noolayn amaa xayaatada markaa axaadiista qaar ku soo aroortay alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun nebiyadu xabaalahooday ku nool yihiin noloshaasi waa nolol barsakhi ah maaha xayaatun dunyawiya maaha nolol adduunye maaha waa nolol barsakhiya oo aan geerida diidayn waa nolol barsakhiya oo aan geerida diidayn wey haddii la yidhahdo siduu adduunyada ugu noolaa buu u nool yahay waxaa ka dhalanayso saxaabadu inay xabaal noololiyeen oo isagoo nool ay aaseen mana dhici karto waxaynu ognahay wacdulbanaat iyo gaaladii carbeed siday hablaha u xabaalnoololin jireen oo iyagoo nool ay u aasi jireen oo u diri jireen inay ahayd jariimo weyn inay ahayd bal ka warran haddii markaysa markaa waxaan yacni hadalkaas ay ka dhalanayso ay dadka qaar leeyihiin nebigu sidiisiibuu u nool yahay yacni in la xabaaloniyo ay ka laasimayso in la yidhaahdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo nool baa la aaso aan waxba iska bedelin oo waa la xabaalnoloyey waa jariima cudma yacni marka laasimkaa baatilka ka dhalanaya wuxuu caddaynaya wuxuu ka laasimayna inay baatil tahay maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil allah wuxuu ihi waida almaw'uudatu su'ilat biayi denbin qutilat marka amaa xayaatada barsakhiga ahi waa xayaatun laa tunaafi almowt isma diidayso in la yidhaaho waa xayaata barsakhiya ayuu nool yahay iyo in la yidhaahdo waxa weeye waa dhintay laba shay oo isdiidaya maa markaa saas yadaa taasina weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka atub